alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wala alihi wa asxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay baabu qowli llahi tacaala yacrifuuna nicmat allahi uma yunkiruunaha wuxuuhi musanifku daliilka shanaad isagoo sheegaya waqaala abulcabaas wuxuu yihi bacda xadiidi zayd bni khaalidin xadiid zayd bni khaalid markuu sheegay kadib اldي في xadيiثka زayd بن khاld ay ku jirtay in اllaha taعaalى qاl aصبxa min cibaadi mؤmin bi wkafir اxadيiث أkmil الxadيiث wqad تqadma buu hi msنifku xadiidkaasina wuu ina soo maray baabu ma jaءa fi اstisqاء bاأnwا buu inagu soo maray wuxuu yihi waa kan hadalkii abوlcabaase whada kani kaثiir waa mid fara badan fi lkitaabi ku fara badan qur'aankii wasunati xadiidka yadumu wuxuu dhaleeceeyaa subxaanu ilaahay xumaan ka hufnaaye man yudiifu ka u tiiriyo incaamahu nicmaynta addoomaha u nicmeeyey ilaa gayrihi cid kale oo yushriku bihi cid kale ilaahay la wadaajiya qaala bacdu salaf dadkii hore wanaagsanaa qaarkood waxay yidhaahdeen huwa inkaaru nicmuhu ka qowlihim weyaan ay dhahdaan kaanat iriixu dabayshu waxay ahayd ayibatan mid wanaagsan walmallaaxu naakuuduhuna waa ninka doonta darawalka kaa eh xaadiqan buu ahaa mid xariifa darawal wanaagsan iyo wanaxwi dalika waxaa wixii shabahaa oo mimaa hadaladii kamida huwa isagu jaarin ku dareero ku socda alaa alsinatin calaa alsinati kaiirin ay min annaas in badan ordada kamida ah carabadooda xadiidka uu ishaaray xadiidu zayd bn khaalid اjuhani wuxuu nagu soo maray baabu ma jaءa fi listisqaaءi biاlanwa waxaanaynu hore usoo sheegnay kufriga lagu sheegay muminu bi wakafirun inuu yahay kufriga asqarka ahaa waayo may odrhan kuwa ilaahay uu ka hadlayaa muir maطaranaa no kada xidigaa roobka noo keenay ama dhicistiisaa roobka noo keentay ma odhan muirnaa bay yidhaahdeen binawi kada oo cidaan markaa naw ahayni inay roob keentay bay qireen ciddaasina waa ilaahi subxana wa tacaala laakiin isaga sabab bay ka dhigeen waanay ku tacalluqeen waxaanaynu tilmaanay in eh, arrinta noocaasi ay tahay shirki asqara inay tahay inaan waxaan sabab ahayn sababnimadiisu qadar ku sugnaatay iyo tajribo ama sharci ku sugnaatay sabab laga dhigo isla markaana ay la socoto algaflatu can illah wanisyaanu shukrihi ilahay in la ilaabo mahadnaqiisiina laga ilaahay laga looma ogolaado mahadnaqiisiina la ilaabo makhluuqana lagu tacaluqaa inay tahay shirki asqar ayaynu tilmaanay abulcabaaska uu sheegayo musanifku waa sheikh lislaam ibnu taymiya abulcabaas waa kunyadiisi weeye wax caruura uu dhalayna ma jirin kunyada iyo ubadkuna iskuma xidhna bukhaari wuxuu u saxiixiisa fi kitaabi aladab baabu kunyati الصagiiri wاlkaafiri yacnaa in kunyo loo bixin karo loogu yeedhi karo ilmaha yar ee weli aan qaan gaadhinba iska dhaaf inuu ubad iyo caruur yeeshee gaalka laftiisana in loogu yeedhi karo aanay kunyadu ahayn wax dadka muslimiinta u gaara aanay ahayn oo aanay ahayn min baab اlikraam inaanay kunyadu sideeda u ahayn in qofka kunyo loogu yeedho la maamuusayo inaanay ahayn waa inay soo gelahayn hadalku uhi nabigu alayه الsلaatu slam laa taqul lilmunaafiqi sayid fainakum idaa qultum dalikum faqad aqdabtum rabakum munaafiqa sayida ku odhanina gaalkana min baabi lowla sayid laguma odhan karo sayidku waa ka dadka hormoodka waa iyo tusaalaha fiican ee eegtaan ay ku daydaan haddaad munaafiq sayid ku tidhaahdaan rabbigii waad ka cadhaysiiseen maantana aad bay u badan tahay arrintaasi sayid bush sayid waxa weeyaan trump iyagoo laba arkaysaa dadka muslimiinta ahy gaar ahaan waxa weeyaan kuwa madaxda iyo iyo siyaasiyiintu hadalkan ibnu taymiya musanifku wuxuu keenay min baabi sharxi watawdiix si markaa u caddeeyo yacrifuuna nicmat allahi uma yunkiruuna inkaaru nicma iyo waxaa looga jeedo inuu yahay idaafatu nicmati ilaa gayr اllah nicmada ilaahay inuu bixiya laba qirsanaadabe in ilaahay cid aan ahayn nicmadii loo tiiriyo waxaanu hadalkani ku yaalaa kitaabkiisa majmuuc fataawa kitaabka fataawadiisa lagu wariya majmuc fataawa juska sideedaad safxada saddex iyo soddon naskiisuna waxa wey fi saxiixayni saxiixayni can zayd bni khaalidin aljuhani marka xadiidkii zayd bni khaalid buu sheegay ilaa akhirihi wuxu uhi whada kahiiru jida fi اlkitaabi wالsunati yadumu subxaanu man yudiifu incaamahu ilى gayri wayushrikuhu bihi qala bacdu الslf huwa kaqowlihim kanat الriixu طayiba wاlmalaxu xaadiqa walihada qarana الshukra bالtowxiid ilahay mahadnaqa isaga loo mahadnaqo wuxuu la xidhiidhiyey towxiidka taasoo tusinaysa idaafaة الnicami ilى اllah wa shukruhu calayha inay towxiid tahay walihada qarana shukra bالtowxiidi fi اlfatixa wagayriha ala fi suurati اlfatixa shukriga iyo towxiidku ilaahay xidhiidhiyey awaluhaa shukru wa awsatuhaa towxiidu bilowgeedu waa shukri alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin araxmaan الraxiim maliki ywm اddiin awsadkeeduna waa towxiid iyaaka nacbudu iyaaka nastaciin markuu leeyahay whada kahiiru fi اlkitaabi wالsunati yadumu subxaanu man yudiifu incaamahu ilى gayri wayushriku bihi yani arrintaa tusaalayaasheedu aad bay u badan yihiin oo qur-aanku iyo sunuuba aad bay u dhaleeceeyeen dadka nicamka ilaahay subxana wa tacaala cid aan ahayn u tiirinaya sida markaa roobki iyo waxyaabaha la halmaala maxaa arrintaa cidda samayse loogu dhaleeceeyey arintaasi waa anshaxumo iyo edebdaro haddii sayidkii addoonka lahaa oo addoonka wax kuugu soo dhiibo oo markuu kuu keeno aada iska ilowdo sayidkii alaabtan kuu soo dhiibay oo addoonku in aad u mahadnaqda ka war isagoona aad hadal hayso oo isaga qalbigaaga ku tacalluqo waxaas ma wax fiican ba wax fiican maaha waa suwa adab maca sayid kufraan linicmatihi nicmadiisiina waa dafirta taa waxaa ka sii fool xun low adafta اnicmata ila sababi duna اkhaaliq ilay sayidka tusaalean aynu sheegayna sayidku nicmada muu abuurin moogta inay ku soo gaadho unbuu sabab u noqday addoonkuna waa adaatu tawsiilkii weeye marka kii khaaliqa ahaa allihii khaaliqa ahaa ee nicmada abuuray haddii ka waran aad iska ilowdo oo wixii uu sababta uga dhigay hadduu doonana sababnimada uu ka qaadayaba iyo makhluuqii uu kugu soo dhiibowna aduma hadnaqdo waa kasii daranta oo ilaahay dee waa khaaliqun linicma wa lisababiha wey marka waajibku waa in ilaahay nicmada loo tiiriyo o ilahay loogama ilaahay subxana wa mar walba waa khaaliq muaira wey laakiin sababta makhluuqa ahi qad laa tuair inuu ilaahay taiirka iyo saameynta ka qaada wax dhici kara weyaan walihada bu rasuulku laysa sunatu an laa tumaru laysat isanatu an laa tumtaruu inama asanatu an tumtaruu uma laa tumbitu alard abaartuma inaan roob diin laakiin abaarta dhab tahay waa inuu roobku doo roobkii aanu ilaahay waxba kusoo saarin ilahay sababnimadii ka siibo muslim baa saxiiisa ku wariyey sababtu maanic bay yeelan karta maanic min ataiir wax saameynteeda markaa u diida ayay yeelan kartaa hadalka uu yihi shekh islaam qaala bacdu slf huwa ka qowlihim kanat الriixu طayiba wاlmalaaxu xaadiqa wanaxwi dalika mima huwa jaarin calى alsinati kaiir hadalkaasi ka warama hadii la haahdo walahi safar fiican baanu badda ku gallay wax dhibinima soo gaadhin dabayshu waa fiicnayd baduna waa deganayd ninka doonta wadana nin naakudo fiican buu ahaa hadalkaasi inkaar linicma miyuu yahay shirka abaraba ma shirka asqaraba ayadee ka niqaasha calaa dawi ma samictum ams haye haye dabaysha iyo naakuudaha shirki abary noqonaysa hadduu ictiqaaday inay iyagu nicmatu najaa fi lbaxr iyagu ay abuureen ay bixiyeen aye hadduu sabab ahaan ugu tiiriyo isagoo rumaysan inuu ilaahay nicmadaa bixiyey bas wax kala raaci isagoo ilaahayna xusuusan oo uga mahadnaqaya nicmada addoonkana makhluuqaadkana ku tacaluqayn markaasay jaaistay sooma laabudda waa inad intaa raaciso ila waxaa la socota hadduu sabab ahaan ugu tiiriyo isagoo aaminsan inuu ilaahay nicmada abuuray uu bixiyey laakiin qalbigiisu ku tacaluqa dabayshii iyo mallaaxi ilaahayna kafle mooganaanu ka galo mahadnaqiisina uu iska ilaabo marka maxay noqonaysa ya shirki asqara bay noqonaysa jazaaka allahu khayr marka hadalkan shekh islam ibnu taymiya laysa cala ilaaqi isagu wuxuu ujeedaa xaaladaa dambe aynu sheegnay oo nisbat nicam ilى asbaabiha maca atacaluqi biha wاlgaflati can illah in nicamka asbaabtii ilaahay uu u yeelay ee sababta uga dhigay loo tiiriyo sababtana lagu tacaluqo ilaahayna khaflad iyo mooganaan laga galo marka qofkan le kaanat الriixu طayiba wاlfallaaxu xaadiqan nicmadii sababteediibuu u tiiriyey oo inay baddu degan tahay dabayshuna fiican tahay gaaraan markii la wadan jiray doonyihii shiraaca ku socon jiray ninka doonta wadaa nin xariifa yahay oo badda iyo maritaankeeda yaqaan waa sabab daahira wey marka haddii sabab ahaan loogu tiiriyo iyadoo ictiqaadka iyo iimaanka saxdiina uu sugan yahay aan laguna tacalluqin dhib ma leh laakiin waa haddii lagu tacaluqo oo sababta in lagu tacaluqaa ma banaana baynu nihi atacaluqu bisababna yajcalu sababa shirkan asara tacaluqa sababta lagu tacaluqaa muxuu ka yeelayaa xukun siinaya maxaa shirka asqar xata alwadiifa haddaad ku tacaluqdo shaqada dhib male inaad tidhaahdo sabab bay risqigayga u tahay ilaahay baa raasiqa laakiin ilaahay shaqadaasu sabab uga dhigay laakiin inaad ku tacaluqdo shaqadii maaha tacalluqu siduu noqonaya tacalluqu wuxuu noqonayaa inuu qalbigaaga ku jiro dareen ah haddii shaqadaa lagaa eriyo wax kaloo aada cuntod ku noolaatay inaanad helahayn ama shaqo kale inaanad helahayn kadabkaa u go-ayo hada tacaluqu bisawab waana shirki asqara waxaa dhici karta qofkii xanuunsanaya tacalaqa biabiib inuu dhakhtarkaas sabab lishifaa u ictiqaado isagiiyo dawooyinkiisaba wax dhiba ma laha taas oo ilaahay ilaahayna shaafi inuu yahay isagoo rumaysan laakiin inuu dhakhtarkii ku tacalluqo waxa weeyaan shirki asqara ayaa arrintii ka dhigaysaa walihaada sheekh bin cuhaymiin wuxuu yidhi markuu hadalkaa shekhulislaam ibnu taymiya tacliiqinayo fa yudiifuuna shaya ilaa sababihi oo badbaadadii badda lagu badbaaday waxay u tiiriyeen sababtiisa oo waxa weeyaan kownu riixi ayiba aw ayibata walmalaaxi xaadiqan wayansawna alkhaaliqa taas mushkiladu waa taas sababta hadalkaa wuxun ka dhigtay waa inuu khaaliqi ilaabay oo khaflad mooganaanu ka galay oo tacalaqa bilmakhluuq makhluuqii ku tacaluqay wجه dilaalati calى maqsuud اlbab waxa weeye ana fihi tasmiyaةa idaafatihim almaطra ilى اlanwaa kufra maca اctiqaadihim anahu min allah oo magacaabista lagu magacaabay tiirintay roobka u tiiriyeen anwaada الnujuum kufri lagu magacaabay iyagoo aaminsanaa roobka in ilaahay subxana wa tacaala uu abuuray oo ilaahay uu keenay waayo dee anwaadu sabab maaha haabita oo صaxiixa ta kale ilaahay bay iska ilaabeen waxa ay sababta iyagu ka dhigayeene sabab ahaan xataa ay ku khaldan yihiinna way ku tacaluqeen qaala fiihi masaa'il alula tafsiru macrifati الnicmati wa inkaariha waa fasiridda la fasiray nicmada garashadeedu wuxuu yahay yacrifuuna nicmat allah macnaheeda ayaa baabkan lagu sheegay macrifatu nicma waa maxay alcilmu banaha min allah wa idaafatuha ilay waa inaad garanayso nicmadan inuu ilaahay bixiyey isla markaana markaad ka waramaysana inaad ilaahay u tiiriso hada macnaa macrifatu nicma tafsiirkeedu waa kaas inkaaru nicmana tafsiirkeedu waa maxay ma in la yidhahbaa ilaahay nicmada ay maba siinba maba jirtaba y idaafathaa ilaa gayri qofku hadduu idhaahdo ilaahay nicmoba ima siin dee taasi waa inkaar waa waadix laakiin aayaddan taa loogama jeedo inkaaru nicma maxaa looga jeeda sida hadalkaa aimada aayadda fasiray ka muuqda sida mujaahid iyo cawl bn cabdilaahi iyo cabdilahi bn muslim ibn qutayba maxamed bn muslim ibn qutayba cabdilaahi ibn qutayba addaynuri waxaa looga jeeda idaafatuhaa ilaa ayrihi ilahay cid aan ahayn in loo tiiriyo nicmada ilaahay cid aan ahayn in loo tiiriyaana axwaal kala duwan bay leedahay xaalad walibana xukunkeeday leedahay shirku abar way noqotaa asqarna way noqotaa shay jaa way noqotaa laakiin mar walba sida afdalka ah ee akmalka ah waa idaafatu nicmati ila allah athaaniyatu macrifatu garashada la garto ana hada in arinkan oo ah idaafatu nicma ilaa gayr illah jaa inuu ku yimi calى alsinati kaiiri dad badan carabadooda ana hada waa idaafatu nicmati ilaa gayr illah saa dee tusaalayaashaaba ka muuqata kanat الriixu طayiba wاlfalaaxu xaadi wاlmalaaxu xaadiqan casrigeenan aynu joognana saynu sheegnay aad bay u fara badanta qof baa xanuunsanaya waxaa la odhanayaa war hebel iska warran waan waaligii bogsaday ee dhakhtar fiican baan helay oo si fiican ii daweeyey nicmatu shifaagii yuu u tiirinayaa dhakhtarka xataa haddaanu qalbigiisu ku tacalluqin sidii akmalka ahayd buu khilaafay maxaa u diiday inuu yidhaahdo warwaanigii bogsadee ilaahay ishaafiye walilaahi shukru calaa dalik oo qalbigiisu ilaahay subxana watacaala si dhamaystiran ugu tacaluqo athaalidatu tasmiyatu hada alkalaam magacaabista hadalkan lagu magacaabay inkaaran diidmo linicmati la diiday oo maaha nicmada jiritaankeedii in la diiday ee waa inkaaran litafadul illaahi tacaala biha oo cid aan ilaahay ahayn marka loo tiiriyey waxay ka dhigan tahay in la yidhi ilahay nama siina ciddaasaana siisay marka hada kalaam waa idaafat nicma ilaa gayr illah magacaabista lagu magacaabo inkaaran linicma araabicatu ijtimaacu didayn laba iska soo horjeeda kulankooda fi qalbi ay ku kulmaan qofka qalbigiisa ay ku kulmaan oo labada iska soo horjeeda ee qofka qalbigiisa ku kulmay ee baabkan aynu ku aragnay waa maxay waa macrifatu nicma iyo iyo inkaaru nicma macrifatu nicma oo ah inuu garto inuu ilaahay bixiyey iyo inkaaru nicma oo ah an yudiifaha ilaa gayri ilahay cid aana inuu utiiriyo ilah ba hi yacrifuuna nicmat allah taasi waa macrifadii uma yunkiruunaha kaasina waa inkaarki wey fajamaca bayna almacrifati walinkaar marka laba shay oo iska soo horjeedaa qalbiga way ku kulmi karaan waxaa ku kulmi kara kufri iyo iimaan laakiin marka le kufriyo imaan maa ku kulmi kara iimaan iyo kufrul abar may ku kulmi karaan kuma kulmi karaan shirki iyo tawxiid baa qalbiga ku kulmi kara laakiin shirkul akbar iyo tawxiid qalbiga kuma kulmi karaan waa shirkul asqar iyo iyo tawxiid marka le waa ku kulmi karaana calaa wajhi kamaal bay ugu kulmi karaan maaha oo iimaankii oo dhammaystiran iyo kufrul asqar baa kulmi kara maaha oo low kamula iimaan kufr sqar qalbiga kuma jireen waa slu iimaan iyo alkufr اasqar slu tawxiid iyo ashirk اasqar baa ku kulmi kara qofka qalbigiisa waxaa ku kulmi kara qofka qalbigiisa fusuuq waaaca wakadalika de xubnihiisa wuxuu noqon karaa qof ilaahayna wax ku caasiyaya waxna ilaahay subxana wa tacaala ku adeecaya asalkaasina waa asalka ay ku khilaafeen ahlu sunnuhu khawaarijta khawaarijta waxay leeyihin ma kulmi karaan iimaan iyo aaco ma kulmi karaan saasoo kale kufri iyo iimaan ma kulmi karaan waxay ka dhigayaan iimaankii shay basiita hal qodoba imaa inuu wada joogo imaa inuu wada maqnaado marka haddii iimaanku wada jooga dee wax kale meesha ma joogayaan haddii wax kale ay joogaanna iimaankii baan wada joogin oo waa kufri abara bay odhanayaan walihaada ma ogola ziyaadat liimaan wa nuqsaanu iimaanku inuu ziyaado iyo inuu nuqsaamo ma ogola iyagoo asalka noocaasa ka duulaya baabu qowli laahi tacaala ilaahay qowlkiisa u baabi ilaahay uu yihi falaa tajcaluu haw yeelina lilahi ilaahi andaadan kuwa ilaahay aada la masaynaysaan aada la simaysaan wa antum xaal antum idinku taclamuuna aada garanaysaan annahu laa nidda lahu fii rububiyatihi ilaahay cid kula masaa ah, rabbinimadiisa inaani jirin waayo baabkan maqsuudka ujeedada laga leey waa bayaan ana shirka fi lalfaad munaafi liasli tawxiidi aw kamaalihi waa in la caddeeyo shirkiga ah mid lagu dhawaaqo oo lagu hadlo inuu yahay munaafi liasli tawxiidi aw kamaalih mid meesha ka saara asalka tawxiidka waa hadduu akbar yahay shirkigaa lagu hadla ee lagu dhawaaqay ee carabka soo maray aw kamaalihi meesha ka saaro waa hadduu shirkul yahay markaa baabkani wuxuu ku saabsan yahay shirku oo shirkigu ydkل في caqيdة الإنسان وydkل في أعmاaل جawاarحihi وydkل في أlفاaظihi و kalaamihi shirku dadka xagga caqiidadu ka galaa isagoon ku hadal wax shirkigana xubnihiisu aanay samayn ayuu qofku noqon karaa muctaqida lishirki mid shirkiga waxa weeyaan aaminsan dee mushrik buu ku noqonaya ictiqaadkaasoo qura inuu camal raaca shardi maha saasoo kale liayr اlah camalkiisaasi waa shirki aw yasjudu lisanami aw qabrin ama wuxuu sujuudaya sanam ama qabri buu sujuudaya camalkiisaas iyo shaqada uu qabtay waa shirki alfaadana wuu galaa shirkigu shirkul alfaad haddaba waa maxay waa isticmaalu alfaadin isticmaalu alfaadin fiiha macnaa tashriiki gayr اllahi maca allah isticmaalu alfaadin fiiha macna tashriiki gayr اllahi maca allah waa in la isticmaalo la adeegsado ereyo ay ku jirto macnaha wadaajin ilaah iyo cid kale la wadaajinayo isticmaalu alfaadi fiiha macna tashriiki gayr اllahi maca allah shirkulalfaad waa erey kasta oo tusinaya wadaajin allah subxaana wa tacaala iyo makhluuq wax la wadaajiyey oo laga dhexaysiiyey o fi taiira xagga raadaynta oo ilaahay iyo makhluuqaasaa waxaa wada sameeyey ilahay iyo makhluuqaasaa dhibkaa noo wada geystay ilaahay iyo makhluuqaasaa dhibaatada naga badbaadiyey ilaahay iyo makhluuqaasaa nicmadaa na siiyey xaggii taiira aw itacdiim ama xagga weyneynta waxaa la isticmaalayaa erey ay ka muuqato in weynaynta ilaahay subxana wa tacaala iyo weynaynta makhluuqa la simayo weyneyntii kuwo ka siman laga dhigayo khaaliqii iyo makhluuqii haddaba ashirku fi lalfaad hal yakhtasu bixukmin khaas shirku fi lalfaad ma nooc kalaba ah oo shirkulabarna aan ahayn shirkulasqarna aan ahayn waxay la mid tahay masaladii ahayd ashirku lkhafi ma nooc saddexaad baa oo akbar iyo asqar aan ahayna saddex ku ah mise labada nooc uunbaa marna daahir noqda marna kafi noqdo maxaynu soo nidhi masalada shirkulkhafigu ma aha qismu thalif oo qasimu lilakbari wاlasgar ee waa maxa baynu nidhi waa waصfu lishirki sawaء kaana akbara aw asgara shirkulakbar kaa noqon kara daahir buu noqon karaa khafina noqon karaa asqarkuna saasoo kale tanna waa sidii oo kale weeyaan oo ashirku fi اlalfaad laa yakhtasu bixukmin khaas nooc saddexaadna maaha xukum gaarana ma leh oo shirkigii lagu dhawaaqay ee lagu tiraabay qad yakuunu abara shirkuakbar u noqon kara waqad yakuunu asqara dee tusaaleba usoo qaado idaafatu nicmati ilaa gayr illah soo mar shirkulakbar may noqonayn marna shirkulasqar may noqonayn waana min shirki alfaad iyada lafteedu inuu akbar noqdo iyo inuu asqar noqdaa waa calى xasab اtisaafi biاlmanaaطaat اlmuujibati liaxadi nowceyn oo cilaa jirta shirkigu akbar uu ku noqdo haddii ciladii iyo wasfigii qofkan laga helo shirkigaa uu ku dhawaaqay akbar buu noqonaya cilaa jirta shirkigu uu ku noqdo iyo manaad uu ku noqdo shirkul asqar haddii taa laga helan shirkiisu shirkul asqar buu noqonaya fi xaqiiqatina shirku alfaadku waa tacbiiru can ishirki biaxadi wasaa'ilih waa inaga nihi wasaaisha shirkigu waa ictiqaad ama camal ficil ama qowl soo ma marka shirkigii un wasaaishiisii mid kamida laga cabiray shirk iyo shirk iyo shirk in la bay ka dhiganta waxaana nisbooyinkaa keenay nadara ilaa maada wasiilaة shirki wadada qofkan shirkiga u maray ictiqaad bay noqon kartaa qowl bay noqon kartaa ficil bay noqon kartaa تxqiiq التwxiid waxaa ka mid ah alاxtiraazu min الshirki bاllahi fi اlalfaad qofku wuxuu ku hadlayo inuu aada u ilaaliyo oo uu ka ilaaliyo inuu ku hadlo naftiisa kale inuu ku hadlo kelimaad tashriiku ku jiro ilaah iyo cid kale wax laga dhaxaysiinayo wain lam yaqsid macnaa dalika yaanu macnaa uma qasdiyin be oo arrin caribkiisa ku dareerayba arrinkaasi ha noqdee musanifku raximah اllahu tacaala abwaab buu kaga hadlay shirku alfaadka kitaabkan ku taala lakinahu faraqaha meel isugumu wada keenin wa kaana alakmalu fi اtasiil jamcuha fi baabi waaxidi wadikru qaacidatiha sida afdalkii waxay ahayd wixii shirkul alfaada oo dhan inuu baab qura isugu keeno hal qaaciido ah shirkulalfaadku uu hoos imanayo daabit loo raacaana uu sheego saasa afdal ahayd lakiin musanifku saynu arki doonno wuu tafriiqiyey baabkan baabu qowl اllahi tacaala falaa tajcalu lilahi andaada wa taclamuun waxaa jira baab kale oo kitaabkan ku yaala oo hore inoo soo maray baabu qowl اllahi tacala wamin الnaasi man ytakidu min duni اllahi andaada yuxibuunahum ka xub اllah sida muuqatee labada aayadood ee labada baab tarjamada waa ka muuqata waxa weeyaan labada baabba waxay ka hadlayaan atandiid oo ah masaynta ilahay makhluuq lala maseeyo marka waxaa la isweydiin karaa ma alfarqu bayna albaabeyn baabu qowli اllahi tacala wmin الnaasi man yatakidu min duni illahi andaada yuxibuunahum ka xub illah wbaabu qowli اllahi tacaalى falaa tajcalu ilahi andaada waantum taclamuun ma alfarqu bayna albaabeyn waxaynu leenahay albaabaani yajtamicaani fi nafyi tandiid labada baabba waxay diidayaan tandiidka oo a tashriiga iyo taswiyada bayna alkhaaliqi walmakhluuq masaladaa labada baabba way ka hadlayaan yajtamicaani fi nafyi tandiid wayaftariqaani ana dalika albaab fi tandiid aladi huwa shirku lakbar baabkaa hore oo ah baabu qowli اllahi tacala wamin annaasi man yatakhidu min duuni illahi andaada yuxibuunahum ka xub illah wuxuu ka hadlayaa tandiidka shirkulakbarka ah ayuu ka hadlaya oo maxabada oo ah dee aslu lcibaada iyo rajaagii iyo khawfkii iyo in khaaliqa iyo makhluuqa laga dhexaysiiyo marka tandiidka shirkulakbarka ah buu ka hadlaya baabkana wuxuu ka hadlaya fi tandiid aladii huwa shirkun asgar sida tusaalayaasha ka muuqan doonta falaa tajcalu ilahi andaadan wa antum taclamuun taana macnaheedu maaha aayadda baabku inay ka hadlayso tandiid shirkul asqara maaha iska ilaali taas tandiidka aayaddu ka hadlaysaa waa tandiidkii shirkul akbarka ahaa laakiin waxaa loo daliishanaya waa tandiid shirkul asqara walihada uu musanifu ku sheegi doonaa in saxaabadu ridwaan ullahi calayhim wuxuu sheegay in saxaabadu aayaadka shirkul akbarka kusoo degay ay u daliishan jireen shirkul asqarka taa wejigeeda horena waynu usoo sheegnay haddana insha allahu tacala waynu sheegi doonaa marka aayadda baabkan falaa tajcalu ilahi andaada waantum taclamuun waa fi tandiid اlakbar walaakina albaaba fi tandiid اlasqar waadix maaha labada baab waxay ku kala duwan yihin baabka hore muxuu ka hadlaya waynu nihi tandiid shirkulakbara baabkana muxuu ka hadlayaa tandiid shirkulasqar hal macna hada in aayatu hada lbaab tandiidka lagu sheegay inuu yahay tandiidkii shirkulasqarkaa waa kii akbarkaa wey culimada taa sheegtay waxaa ka mid ah sheekh asicdi kitaabkiisa alqowl الsadiid musanifku raximah الlahu tacaalى ltaxqiiqi maqsuud ilbaab wuxuu sheegay sitata nusuus aaya wa alaaata axaadiid wa ahareyn aayad saddex xadiid iyo laba ahar daliilkooda qowl lahi tacaala falaa tajcalu ilahi andaada waantum taclamuun aayadda macnaheedu waxa weeye laa tushrikuu biاllahi gayrahu ilaahay cid kale aw shariik yeelina min alandaad alatii laa tanfac walaa tadur waa kuwa ilahay aad la madaynaysaan fi lcibaada an waxna tarahayn waxyeelana aan difaacahayn geysana karin waantum taclamuun hadalka ibnu kaiir baan akriya waantum taclamuuna anahu laa raba lakum yarzuqukum hayrahu haddaad mushrikiinta tihiin idinkoo garanaya inaydaan lahayn rabbi idin arsaaqoon ilaahay ahayn marka mushrikiintu way garanayeen ana allaha rabahum wa anahu laa raba lahum siwaahu rabbi kaloon isaga ahayn inaanay lahayn si fiican bay u garanayeen marka falaa tajcaluu laad waa naahiya laa tajcalu lahu andaada fi lcibaadati weyaan macnahedu wama kaanuu yajcaluuna ilahi andaada fi fi rububiya andaad fi rububiya ilaahay asal ahaan umay yeeli jirin lakin waa andaad fi lcibaada walihaada falaa tajcalu ilahi andaada fi lcibaada kama laa tajcalu lahu andaada fi rububiya wa lahu fi lasmaai wasifaat andaadan waa jamcu nidin wanidu huwa shabiihu wاnadiir nidu shay waa ka shabaha ee nadiirka ee mahiilkiisa ee lamidka ah ibn xajar wuxu uhi alandaadu waa jamcu nidin bikasri nuun wahuwa nadiir warawa ibn abi xaatim min ariiqi abilcaaliya qaala annidu alcidlu wey wa min ariiqi الضaxaak can ibni cabaasi qaala alandaadu alashbaah weeyaan qaala ibnu jariir fi tafsir alamdaadu jamcu nidin wanidu alcidlu wlmilu shayga shayga la midkae la masaha ah kama qaala xasaan ibnu haabit atahjuuhu ma nebigeed gabay ku weeraraysaa walasta lahu binidin adigoo mid shabaha ama lamid aan ahayn fasharukumaa likhayrikumaa alfidaau yani biqowlihi walasta lahu binidin lasta lahu bimilin walaa cidlin wey mid la midoo u dhigmo ma tihid wa kulu shayin kaana nadiira lishay walahu shabiihan fahuwa lahu nidun buu ihi ibnu jariir abri wa antum taclamuun idinkoo garanaya maxay garanayeen ana allaha rabbakum idinkoo garanaya ilahay rabbigiin inuu yihi wa anahu munazahun can ilandaad mujaahid raximah llahu tacaala aayaddan cidda ay la hadlayso wuxuu ku sheegay inay yihiin ahlulkitaab sida saxiixana ahlulkitaab oo qura kuma saabsana bal tacumu kula man jacala lilaahi niddan walihaada ibnu jariir hadalka tafsiirka mujaahid uu leeyahay ciddu ilaahay aayaddan kula hadlaya waa ahlulkitaabka tacliiq aada u muhiima buu saaray tacliiqa u akhrinaya waxay tahay wuxuu ibnu jariir tasriixinayaa mushrikiintu inay qirsanaayeen ilaahay rabbinimadiisa sida sheekh maxamed cabdiwahaab uu ku sheegay alqawaacid alarbac qaacidada waxa weeyaan koobaad aimatu tawxiidna ay sheegaan qolooyinka markaa shirkiga u dooda ee leh shirku waa shay min sifaati rububiya ilahay cid aan in lagu sifeeyo itiqaad rububiya fii hayr illahi weyaan shirka haddii qofku taa uu ka maran yahayna waa muwaxid waxay ku dhaleeceeyeen aimatu tawxiid inay yidhaahdaan mushrikiintu waxay qirsanaayeen ilaahay inuu rabbigood yahay khaaliquhum wa maalikuhum wa mudabiru axwaalihim wa raasiquhum wa muxyiihim wa mumiitihum wa mumiituhum taasay qirsanaayeen taa way ku dhaleeceeyeen waxaanay ka dhigaan min baabi dicaaya iyagoo ku dacaayadeynaya wahaabiyadu waxay leeyihiin eh, mushrikiintu muminiin bay ahaayeen hadalka se loo kharibaya maleyga ahlutawxiidkuna waxay idhahdaan mushrikiintu muminiin bay ahaayeen <laughs> ma laha haddaynu idhaahno waxay qirsanaayeen ilaahay rabbinimadiisa ma ilaahay rabbinimadiisa in la qiro quruu qofku muumin muwxida ku noqonaya kuma noqonay bal alimaam maxamed cabdilwahaab fi qawaacid alarbac miyaanu taa tasriixin walam yadkuluu bidalika fi lislaam miyaanu odhan ilahay rabbinimadiisa way qirsanaayeen taana muslimiin kumay noqon isagoo saa u tasriixinayay doonaya inay ku been abuurtaan oo idhahdaan wuxuu leeyahay mushrikiintu muuminiin bay ahaayeen muwaxidiin bay ahaayeen la hada kadibun waftira ibnu jariir wuxuu yihi waaxsabu ana aladii dacaa mujaahida ila hada tawiil oo aynu ku fasiray aayadda ahlukitaabka waidaafati dalika ilى anahu khiطaabu liahli الtowraati walinjiili duna gayrihim الظن minه بالcرب أنha lm تkن تcلم أن الlaha khاalqha وraaزqha بجuxuudiha وaxdaaniyةa rabha وإشhrاakiha maعahu في العibaadaةi غayrh وإna ذlika laqwl wey yaعnى inuu ahlukitaab ku fasiray falaa تجcl لlah أndاada وأntm taclamuun waxay ka dhalatay buu leeyahay inuu u maleeyey mushrikiintii carabtu inaanay garanahayn ilaahay khaaliqooda iyo raasiqooda inuu yahay oo taana ay daliilu tahay inay waxdaaniyadiisa diideen cibaadadana cid kale ay la wadaajiyeen waina dalika la qowla waa hadal de caalim uu yihi taasi walakin allaha jala hanau akhbara fii kitaabihi canha laakiin ilaahay wuxuu carab ka sheego kitaabkiisa uu ku sheegay annaha kaanat tuqiru biwaxdaaniyatihi ilaahay inuu kelidii yahay fi اrububiya fi اlkhalq wاlmulk wاtadbiir wاlixya wاlimaata wاlirzaaq inay qirsanaayeen gayra anaha kaanat tushriku fi cibaadati laakiin maxay mushrikiin ku noqda day taa qirsanaayeen ilahay cibaadadiisay cid kale la wadaajin jireen kaanat tushriku fi cibaadati ma kaanat tushriku fiiha soo war cad maha oo ina ilaahay inuu kelidii alkhaaliq اlmalik اlmudabir alraasiq اlmuxyi اlmumiit inuu yahay inay mushrikiintii qirsanaayeen shirkigooduna uu ahaa fi اlasl fi اlcibaada inuu ahaa walihaada u noqo tafaasiirta marka ay sheegayaan tafaasiirtu qolooyinkan dee dambe ee caqiidadu ka kharibantay mooyaane shirku lmushrikiin markay sheegayaan mar walba waxay caddaynayaan ana shirkahum kaana fi lcibaada oo odhanayaan kaana shirkuhum fi rububiya oo sifaatu rabbi bay cid kale siin jireen oo taasaa asalo ahayd ma odhanayaan markaasuu adiladii keenay adiladu sheekh maxamed cabdiwahaab daliishada lafteedi weeye faqaala jala hanaau walain sa'altahu man khalaqahum layaquuluna allah si cad bay u qirayeen ilahay inuu khaaliqooda iy khaaliq kalean leenahay may lahayn qaala qul man yarzuqkum min الsamaءi wاlأrض am man ymliku الsamca wاlabصاar wman yukhrij اlxaya min almeyit wayukhrij اlmeyita min alxay wman yudabir اlأmr fasayaquuluuna allah faqul afalaa tattaquun aayaddii maanayn ku taale alqawaacid اlarبc masalada lafteeda u daliishaday sheekhu faladii huwa أwlى bitawiili qowli antum taclamuun marka mar haddaynu nidhi aayaddani la hadli mayso ahlukitaab oo qura waxa u mudan in lagu fasiro qowlka ila antum taclamuun waa id kaana maa kaana cinda alcarabi min alcilmi waxdaaniyat illah waa in la dhahdo waxaanay garanayeen waxa weeye waxay garanayeen ilaahay kelinimadiisa maxay uu keli ku yahay rabbinimo wa mubdicu lkhalqi bay garanayeen inuu yahay wlkhaaliqu wakhaaliqum waraasiquhum nadiiru aladii kaana min dalika cinda ahli kitaabeyn bal haddaba ufiirso ahlulkitaabka oo yahuud iyo nasaaro ah iyo mushriku lcarab wuxuu sheegaya inay ka midaysnaayeen garashada ay garanayeen ilahay inuu yahay khaaliquhu maalikum raasiquhu mudabiru nadiru اladي kana min dalika cinda ahli اkitaabeyn walam yakun fi اlaayaةi dilaalaة calى ana اllaha jala hanaaؤuhu canaa bqowlihi waantum taclamuuna axad اlxizbeyn bal makraju اlkhiطaabi bidalika caamu lلnaas kaafata lahum marka ilى akhirihi waay tusaale aan idiin sheego in mufasiriintu falaa tajcalu ilahi andaadan ay ku fasireen ay fi lcibaada albaqawi wuxuu yihi fi tafsiiri falaa tajcalu ilahi andaadan ay amhaala tacbuduunahum kacibaadat illah anwaacu tandiid haddaba laba baab baynu sheegnay inu midna muxuu ka hadlayaa atandiid alakbar oo baabkii hore midna atandiid alasqar oo baabkan halkaa maxaynu ka fahnay ana jacla niddi lilahi nowcaan in ilaahay nid loo yeelaa waa laba nooc akbaru wahuwa jaclu shay min khasaais illahi ligayri nid shirku akbara waa in wax khasaaistii ilaahay ka mid a ama xuquuqdii uu la gaarka ahaa sida sifaadkii ilaahay iyo cibaadaadkii xaqa kelidii u lahaa in cid kale loo yeelo kaasi waa ah, tandiid shirku akbara ah nooca labaadna waa asqar wahuwa ma kana fi lalfaad bigayri ictiqaadi wa qasdin waa tandiidka gala alfaada ereyada sida ninkaa leh kanat الriixu طayiba walmalaaxu xaadiqan isagoona caqiida la socon in nicmada uu abuuray makhluuqani uu caqiideysan yihi ama qasdi u qasdinaya tashriik atandiid fi hada baabna maxaa looga jeedaa baynu nihi alasqar baa looga jeedaa atandiid alasqar sida tusaalayaasha ka muuqata sheekh cabdiraxmaan ibn xasan wuxuu yihi waclam ana itikaada nidi calى qismeyn alأwl an yajcal lahi shariika fi anwaci اlcibaadati aw bacdiha kama taqadam huwa shirku akbar ثاني ma kana min nوع الشhirك الأصغر kaqowli rajul ma shaء allah وشhiئt walow اllah وأnta وkayasيr الرiyاء fqad habta an النabiya slى الlaه عليه وsلم lama qala lahu rajul ma shaء allah وشhiئta qala jacaltanii lilahi nida shakilaana ninkaas saxaabigii umuu jeedin in doonista ilaahay iyo doonista nebigu ay simantay haddana rasuulku tandiid buu ku sheegay wuxu jacaltanii lilaahi niddan bal maa shaa allahu waxdahu waay aayadda baabku tandiidka ay ka hadlaysaa makii akbarkaba mise waa askarkii akbarkii mushrikiintay ku saabsantay haddaba suu musanifku aayad ka hadlaysa shirkulakbar ugu daliishaday shirkulasqar asqar arrinta noocaasi waa jaa-is selafkuna way samayn jireen kaanuu yaxtajuuna bima unzila fi lakbar cala alasqar oo ibnu cabaas imika aayaddanoo shirku tandiidka akbarka ee shirkul akbarkii ka hadlaysa ayuu shirkul asqarkii u daliishaday waay sababtuna waxa weeye atandiid اlakbar iyo wlasqar iyo ashirk اlakbar iyo ashirk اlasqar asal bay wadaagaan asalka wadaaga waa tashriik atashriik bayn alkhaaliqi wاlmakhluuq bay wadaagaan noocu tashriigunbaa kala duwan oo kala weyn iyo halka uu tashriigu galay laakiin aslu tashriik labadaba uu ku jiraa shirkulasqarkana waa ku jiraa shirkulabarkana waa ku jiraa sababtaa sababta ay saxaabadu aayaadkaa ugu daliishadeen shirkulabar kusoo aror shirkulasqarka wajhu dilaalati lah cala maqsuud ilbaab ana fiiha nahya caama can jacli nidin lilah ayaddani si caama ayay u diiday in ilaahay nid loo yeelo wadalika shaamilu lisuwar shirk اakbar wاlaqr tandiidka abarka asqarkaba way shamlisanaysa washaamilu lishirki fi اlacmaali washirki fi اlalfaadi wagayriha shirkiga gale caqiidada iyo ka ficilka gale iyo ka alfaada iyo hadalka gale inta way shamlisanaysa daliil ثani qala bnu cabaas fi aaya fi tafsir اlaaya wuxuu yihi alandaadu huwa shirku weeye akhfaa min dabiibi namli quraanjada tukubkeeda waa ka qarsooni badan yihi calaa safaatin xaalo ay ku socoto salax dushii sawdaa oo madow fii dulmat leil weliba waktiga ay ku socotaan uya waktiga gudcurka habeenkii wa huwa an taquula waa inaad tidhaahdo shirkigaas tandiidka ahi wallaahi wa xayaat wa xayaatika ilaahay iyo noloshaadaan ku dhaartay ya fulaanu iyo xayaati ilahay iyo noloshaydaan ku dhaartay wataquulayna wa an taquula waa inaad tidhaahdo lowlaa kuleybatu haada kan ayadiisu haddaanay nala joogi lahayn laataana lusuus tuugtu way noo iman lahaayeen laakiin iyadaa qayladeedaasay ka baqeen oo ays yidhaahdeen waa laydinku toosi walowla albatu haddaanay jiri lahayn xuurbadeedu fi daari daarta haddaanay joogi lahayn laa talusus tuugtu way iman lahay wa qowlu rajuli weeye lisaaxibi uu ku idhaahdo maa shaa allaahu baa ahaanaya wuxuu ilaahay doona waa shiita adiguna aad doonto wa qowlu rajuli oo kale weeye idhahdo lowla allah wa fulaan ilaahaye bal haddaanay jiri lahayn waa waanu halaagsami lahayn laa tajcala ka yeelin fiihaa jumalkan dhexdooda fulaanan fulaanta ka jar laa tajcal fiiha fulana haadaa kani oo ah inaad fulaan raaciso qaabka aad u raacisaa kullu dhammaantii biha addoonka shirkigu buu ku yahay oo shirki addoonka ku qumay ayuu noqonaya rawaahu ibn abi xaatim aarkan ibn cabaas ibn xaatim baa tafsiirkiisa ku wariyey sanadkiisana waxaa ku jira shabiib ibnu bishrin bukhaari wuxu waa munkar xadiid ibnu jawsina fi ducafaa buu ku sheegay abu xaatim wuxuu yihi waa layin اxadiiث ibnu xibaanna wuxu uhi yukhطiu kaiira ibnu maciin baa tawhiiqiyey taana culimadu waxay lacalahu tazayana lahu ibnu maciin culimada jarxu tacdiila ku adag buu ahaa walihada waa laga gariiri jiro waa laga baqan jiray rag baa markaa isu qurxin jiray oo u muujisan jiray inay xifdigoodi iyo inuu wanaagsan yihi sheekhuna sheekh muqbil ictamada calى twhiiqi ibn maciin faxasana اxadiiثa fi taxqiiqihi aw ahara fi taxqiiqihi litafsir ibn kaiir tafsir ibn kaiir taxqiiqa uu ku leeyahay oo mujaladaad isagu taxqiijiyey sheekhu iyo kuwa ardaydiisu taxqiijiyeen wuu taxsiiniyey xasan buu ku sheegay aharkan walaa shaka inuu macnihidu saxiix yahay musanifku aharka ibnu cabaas wuxuu u keenay lima fiihi min tafsiiri nid fi laaya walaa tajcalu ilahi andaadan soo lama odhan itikaadu nid maca allah oo aayadda lagu sheegay macnihiisa ayuu ibnu cabaas sheegay waxaanuu ku fasiray tandiidkii askarka ahaa ayadduna tandiidka akbarkaa bay kusoo aroortay wakalxalif bigayr اllah wallahi waxayaatika wallahi waxayaati alxalif bigayr اllah marka haddii dee aanay wax kale la socon sida taswiyaة الlahi الtaswiyaة byn الlahi والmaxluufi bihi fi التacdiim erey ahaan shirku akbar uma aha dhaarashada ilahay cid aan hayn lagu dhaarto waa inaan arki doona lakiin hadday la socoto in allah iyo makhluuqa uu ku dhaaranayo weyneynta uu ka simayo marka alxalifu bigayr اlahi muxuu noqonayaa shirka akbara buu noqonaya waynu arki doona elayadanna waa saas oo kale maa shaa allah washita iyo lowlaa fulan iyo waa saas oo kale in ibnu cabaas ereyadani markay shirkul asqar noqonayaan uu ujeedo maxaa tusinaya maxaa tusinaya hadalka uu isticmaalay muu odrhan hada kuluhu shirkun muxuu hi hada kuluhu bihi shirkun wاlmachuudu fi kalaami الصaxaaba in tarkiibka noocaasa waxaa saxaabada lagu yaqaana in tarkiibka noocaasa ah hada kulluhu bihi shirkun hada bihi shirkun inay ula jeedaan shirkul asqarka taasaa saxaabada hadaladooda lagu yaqaanaa lihada culimada kitaabka sharaxda waxay tasriixiyeen ereyada noocani inay shirkul asqar yihiin asaalatan sheekh cabdiraxmaan ibn xasan fi qurat cuyun muwaxidiin wuxuu ku uhi wahada wanaxwuhu min ashirk اlasqar waqaala ibnu mansuur fi fatxi اlxamiid ay kulluhu billahi shirku asqaru akfى min dabiib الnml yana shirkiga noocani waa shirki khafya weyaan macnaheedu walaa yatafaطanu lahu kaiiru min الnaas walaa yacrifuunahu dad badan baa ereyadaas iska odhanaya haddii ilaah iyo hebel aanu jiri lahayn iyo ilaah iyo hebel waxay doonaan ilaah iyo rasuulkan ku dhaartay ayay iska odhanayaan ma dareemayaan inay shirki ku dhawaaqeen mana garanayaan markaa dee quraanjo sanqadhar badan oo lagu dareemo ma leh haddii dhagax oo iyada lamidaba ay ku dul socotana dee waa sii qarsoomaysa haddii goortu ay habeen tahayna kasii daran sooma marka mithaalkan uu bixiyey waa mithaal aada u muujinaya khafaau hadi اanwaac min ashirk noocyadan shirkigaa qarsoonidooda waxaa kaloo hadalka ibnu cabaas ku jirta shirkiga khafiga ahi inaanu ku urursanayn shirkiga qalbiga gala ama riyaaga shirki daahira xataa yaana si muuqata loo samayna shirki khafiya lagu sheegi karo calaa anahu khafiya calaa faacilihi iyadoo loo jeedo qofkii sameynayey shirkinimadiisu inay ka qarsoontay ee aan loo jeedin dadka kaleu ka qarsoonyi oo shirkigu khafi laba arrimood buu ku noqon karaa baynu nihi arinka koobaad oo ah in qasdulfaacil dadka uu ka qarsoon yahay sariyaagii oo kale camal saalixuu samaynaya wuxuu u muuqdaa cibaada lilaahi inuu yihi laakiin qasdigiis dadka ka qarsoon xaggaa marka laga ego cibaadiya ikhlaas maa waxaa kaloo kafi ku noqon karaa xagga eh, inaan la dhaadahayno manaa aan aada loo dareemayno aada aan loo garanayn waay asafaatu waa asakrat lmalsa waa salaxa siman weeye waxyaabaha ibnu cabaas uu sheegay ee shirkigaa qarsoon uu ku sheegayna saddex bay u noqonayaan waa tusaalayaal badan alxalifu bilmakhluuq in makhluuq lagu dhaarto ko xayaatika ya fulaan laba atashriiku bayn ilahi wlmakhluuq biwaw lcaf in ilaah iyo makhluuq laysugu cadfo waw lcaf arrin markaa taiirka iyo tacaluqa ku saabsan waw laysugu xidho ilah iyo makhluuq ise ma allah washita walowla lah wafulaan ta saddexaadna waa nisbatu nicami ilى gayr اllah nicamki ilahay cid aan hayn loo tiriya lowlaa kulaybatu hada laataana nusuus lusuus walowla lbau fi daar laata lusuus waayo saddexdaas bay u noqonayaan tusaalayaasha uu sheegay alxalifu bilmakhluuq atashriik bayn اllahi walmakhluuq biwaabi lcaطf nisbat nicami ilى gayr اllah arinta ku saabsan alxalifu bilmakhluuq xukumkeeda iyo tafaasiisheedu way inoo soo socota tashriik bayn allahi wlmakhluuq biwaawi lcafina baab gaara buu inoogu iman doonaa baabu maa shaaa allahu wa shita kaasuu inoogu iman doonaa keebaa hadhay nisbatu nicam ilaa gayr illah kaasina xagguu inagu soo maray baabu qowli اllahi tacaala yacrifuuna nicmat allahi uma yunkiruunaha marka noocan saddexaad waa nisbatu nicam ilى gayr اllah hadalka cabdillahi bn cabaas waa muطlaq soo ma marka laabudda min taqyiid oo shirku akbar waxay noqonaysaa haddii ictiqaad اlkhaaliqiyati fi gayr اllah ay la socoto shirkul asqarna waxay noqonaysaa haddii waxa weeyaan tacaluq biاlmakhluuq wa nisyaan اlkhaaliq hadalkaasi uu ku dhisan yahay oo uu ka dhashay waay albat waa maxay waa jamcu bat waa min ayr ilma shimbiraha biyahay ka mid tahay eh, taadan marbuudkee ku jirtaana lita'niis maaha wainamaa hiya liwaaxidi min jinsi hadihi batatun baa la idhaha kalab iyo ka sida xamaama iyo dajaaj iyo kuwaasay la mid tahay markaa dee guryaha lagu dhaqdaayo qof aanay garanayni markuu soo galaabay ku qaylinaysa laa tajcal fiiha fulana macnaheedu waa maxay laa taqul lowla اllah wa fulan ha odhan bal qul lowla اllahu laxasala kada ilaahuna arrinka ku koob waa inaga nihi selafku ereyada la xidhiidha qofku wuxuu ka odrhanayo maa xasala lahu min nicmatin aw musiibatin aad bay taxari ugu samayn jireen dadkana waxay ku tawjiihin jireen ereyo tusinaya atacaluq biاllah darsigii shalay baynu ku sheegnay soo ma hadalka ibn cabaasna way ka muuqata marka arrintu waxay leedahay saddex derajo nisbat nicma ilaa gayr illah derajo ama akbar noqoto ama asqar noqoto oo gayru jaa'iza iyo derajo jaa oo manaadka shirkul akbarka iyo asqarka labadaba ka maran iyo derajo akmala oo ah inaad nicmadii ilaahay subxana wa tacaala u tiiriso makhluuq baana sheegin saa ibnu cabaas uu laa tajcal fiiha fulana oo sidai akmalka ahayd buu ishaaray ibnu cabaas daliil thalith an cumara radi allahu canh an cumar ibn khaaab radi allahu canhu ana rasuula اllahi sal la alay slam qaala man xalafa qofka ku dhaartay bigayr ilah ilah cid aan ahayn ad kafara waa kufriya washraka rawahu tirmidi waxasanahu wasaxaxu alxaakim buuri axmedna waa wariye o kadalika abu daawuudna waa wariye musanifkuna xadiidkan waa ku wahmiyey oo min xadiidi cumar soo ma almacluumu anahu min xadiidi cabdillahi bni cumar xadiid cumar ma xadiid cabdillahi bni cumar culimada baraarujsan waxa ka mid ah shekh sulaymaan qowlu can cumar ibn الkhaطاab hakada waqaca fi اlkitaab wsawaabu can ibni cumara kadalika akhrajahu axmedu wa abu dawuud wالtirmidi wاlxaakim xadiidkani waa min طariiq sacd ibn cubayda can ibni cumar sacd ibn cubayda lam yasmac min ibni cumar inamaa samicahu minhu biwaasitati rajuli kindiyin nin kindiya baa udhexeeya oo maxamed alkindi la dhaa ninkaasina waa majhuul sheekuna alwaadici kitaabkiisa axaadiiu mucalla daahiruha sixa wuxuu ku uhi wajaءa bayaanu lmajhuul anahu muxamed alkindi ninkaa majhuulka ibnu cumar iyo udhexeeya sacd ibnu cubayda cadayntiisu way timi inuu maxamed alkindi iyo musnadu axmed ba ayay ku timi buuhi maxamed alkindiyu tarjamathu fi ljarxi watacdiil ibn abi xaatim wahuwa majhuul qaala abu xaatim walaada sheekh waa daciifiye wuxuu hi faculima ana alxadiida daciif xadiidkan man xalafa bغayr اllahi faqad kafara aw ashraka walxamdu lilah aslu xadiidkuna dee saxiixeynku ku yaalaa iyadoo inay ku jirin jumlada ah faqad kafara aw ashraka xadiidkuna waa xadiid qura waay xadiidku wuxuu leeyahy sanad صaxiixa oo fii musnadi axmed ku sugan laakiin lafdigan kafara waa shraka kuma jirto waxaa ku jirta uun can ibni cumara qaala qaala rasul lah man xalafa bigayr اllah faqaala fiihi qowla shadiida bedela faqad kafara o ashraka yuhi qowla shadiida qowlkaa shadiidki muxuu ahaa kafara buu yihi ma ashraka buu yihi ma wax kalu yihi allahu aclam waa saxiix kaas sheikh اlalbanina raximah اllahu riwaayadda odhanaysa faqad kafara washraka oo min ariiqi sacd bni cubayda can ibni cumar iyo riwaayadda odhanaysa qaala fiihi qowla shadiida oo sanadkeedu saxiix yahay shaahid buu isaga dhigay laakiin laa yadharu dalika waayo lafdigii bay ku kala duwan yihiin faqad kafara waashraka iyo qaala fihi qowla shadiida laba lafdi oo kala duwanoo markaa shaahid aan isu noqon karin weeye waayo lakin shekh albani isagu wuxuu leeyahy faqala fiihi qowla shadiida kaanahu yushiiru ilى qowli faqad ashraka aw kafara lakin labada lafdi sidaynu sheegnay farqi baa udhexeeya lakin iطlaaqu الshirki calى اlxalifi bgayr اllah warada fi xadiiثi qutayla binti sayfi oo ah imraأة min juhayna waana inoo soo socda ana xabra jaءa ilى الnabiyi salى الlaه alيه wasalam faqala inakum tushrikuun nin yuhuudda kamida culimadooda kamida rasuulka wuxuu yihi shirki baad samaysaan haddaad muslimiinta tihin taquluuna ma shaء allah washita wataquuluuna walkacbati kacbadaad ku dhaarataan dhaarashadii kacbada lagu dhaaranaya yahuudigaas muxuu ku magacaabay shirki wa aqarahu الnabiyu calى dalik nebiguna arrintaa kuma inkirin oo ma odhan taada shirki maha bal rasuulku saxaabada uu la hadlayo wuxuu ku yidhi iska daaya taas quluu maa shaء allahu uma shita dhaha waquluu warabi اlkacbati dhaha kacbada ha ku dhaarinee kacbada rabbigeed ku dhaarta ayib marka calى kuli xaal way sugan tahay fi الsharc iطlaaqu الshirki calى اlxalif bgayr اllah soo waadix maha inuu xadiidkanu daciif yahay ka dhalan mayso alxalifu bgayr اllah inaanu shirki ahayn xalafa alxalifu waa maxay xalif waa taakiid shay bismi mucadamin bidikri smi mucadamin waa shayga in lagu adkeeyo mid la weyneeyo magiciisa in la sheego bisiiqati maksuus iyadoo siiqo gaara dee la isticmaalayo qasamkiiyo dhaartu waxay leedahay xuruuf xuruufulqasamkiida waa in la isticmaalo se wallaahi billaahi tallaahi hadi xuruuf اlqasm bغayr اllaahina waa waصfi caama makhluuq oo dhan baa soo gelaya waqad kafara ashraka riwaayadda tirmidi ayay awdu ku timi riwaayadda abi daawuud biduuni shakin baa ku yaala bilafd faqad ashraka oo qura riwaayadda xaakimna bilafdi faqad kafara oo ashrakayaanay la socon marka waxay ixtimaashaa inay tahay shakun min araawi iyo aw inay tahay bimacna alwow faqad kafara wa ashraka ayay ixtimaashaa culimadu way isku khilaafeen shirkigan maxaa looga jeeda ma abar mise aar culimada qaar waxan shirkulasqar baa looga jeeda alxalifu bigayr illaahi aslaan waa shirkulasqar macnahana culimo badan baa taqriirisay oo tirmidi uu ka mid yahay saaxib الsunan iyo ibnu qutaybe iyo طaxaawi fii sharxi mushkil اlaathaar shirkulasqar baa looga jeedaa bay yidhahdeen culimada qaarna shirkulabar baa looga jeedaa bay yidhaahdeen marka culimada in shirkulakbar baa looga jeedaa la soco masalada ma waxay leeyihin mujarad mujarad اlxalifi bigayr illahi baa shirkulakbara waxay leeyihiin xadiidkan waxaa lagu xambaaraya calى اlxalif aladi fiihi tacdiim اlmaxluufi bihi ka tacdiim illah alxalifu bigayr illahi dii shirkul akbarka ahayde wasfigaa wadatay ayaa lagu fasiraya qowl saddexaad baa jiro tafsiil gelinaya mana khilaafsano qowlka hore wuxuu odhanayaa labadiiba wuu ixtimaala xadiidku akbarkii iyo asqarkii markaa calaa xasab alxaal weeyi xukm alxalif bigayr illah aynu u nimaadno ilahay cidaana in lagu dhaarto xukunkeedu waa maxay ajmac alculamaa cala almanci min alxalif bigayr illah in la diido shareecadu ay diidday ilahay cidaana in lagu dhaarto culimadu way ku ijmaaceen culimada ijmaca soo naqishay waxaa ka mid ah ibnu cabdilbar fi tamhiid mujaladka toddobiyo tobnaad saxada saddex boqol iyo lix iyo lix wuxu uhi wafi lxadiidi min alfiqi anahu laa yajuusu alxalif bigayr illahi caza wajala fi shay min alashyaa walaa calaa xaali min alaxwaal wa hada amru mujtamacun calayh waa arrin lagu kulansan yahay buuri kadibna xadiidkan u keenay lakiin culimadu waxay isku khilaafeen fii darajati mancihi diidmada la diiday shareecadu diiday alxalif bigayr illah darajadee buu taagan yahi ma mancu taxriim ba mise waa mancu karaax alxalif bigayr illah oo aanay la socon dee taswiyat اllahi wاlmaxluuf bihi fi الtacdiim aanay la socon ka isagu xukun buu leeyahy laysku waafaqsan yahi ma xaaraan ba mise waa makruh waa maxalu khilaaf jamaahiir اlculamaa xanafiyo iyo xanaabilo leh iyo qowl cinda almalikiya washaaficiya waana qowl ظaahiriya waxay yidhaahdeen alxalif bigayr ilah waa muxaram xaaraan waxaana xujaysteen xadiidkan ibn cumar xadiidkii cumar in allaha yanhaakum an taxlifuu biaabaa'ikum man kana xaalifan falyaxlif biاllahi aw liyasmut xadiidkii waxa weyaan qatila qutayla binti sayfi aljuhaniya aynu akrinay yahuudda idhaha shirki baad samaysaan o lkacba baad tidhahdaan rasuulkuna uu yihi waquluu warabbi lkacba xadiidka bureyda ee axmed iyo abu daawuud iyo wariyeen man xalafa biاlamaanati falaysa mina qofka amaanada ku dhaarta annaga naga mid maha uhi nebigu alayh isalaatu wasalaam waana adilo sariixa xaaraannimada dhaarta ilah cid lagu dhaarto ku cad qowla kale wuxuu leeyahy alxalif bigayr illahi waa makruhun waa mamnuuc laakiin martabatuhu fi lmanci waa inuu makruh yahay muxaramna maaha waana qowl lmalikiya washaaficiya wariwaaya fi lmadhab alxambali alimaam الshaafiعي fi اlum saasuu ku ishaaray wakulu yamiini bigayr اllahi fahiya makruhaة manhiy canha min qibali qowli rasuuli الlahi salى الlaه alay slam in اllaha yanhaakum an taxlifuu biaabaa'ikum man kana xaalifa falyaxlif biاllahi aw liyaskut marka haddaad tiraa imam shaafici soo ka karaahada u isticmaala bimacnaa muxaram maxaad halkan karaahadii ahayd karaahatu tanziih maxaad ugu xambaartay sababtu waxa weeyaan alimaam shaafici raxima اllahu tacaala hadalkaa markuu sii wado wuxuu odhanaya fakulu man xalafa bigayr اllahi karihtu lahu weli halkii hore inu taagana soo maha wakhashiitu an takuuna yamiinuhu macsiyatan anaa waxaan ka baqanayaa in dhaartiisu ay macsiyo noqoto hadduu karaahada taxriim uga jeedo ma yidhaahdeen waxaan ka baqanayaa inay dhaartiisu macsiyo noqoto dhaartiisu waa macsiya bu odhan laha marka karaahada karaahada taxriim ugama jeedo waay qolooyinkani waxay daliishadeen adilo ay ka mid tahi an allah aqsama bibacdi makhluuqaati in badan qur-aanka ay ku jirto ilaahay oo makhluuqaad ku dhaaranaya wleyli ida yaksha shamsi waduxaaha wاnaazicaati garqa wالsaafaati safa wاlmursalaati curfa lacamruka inahum lafii sakratihim yacmahuun iyo adilada lamidka daliishigaasina sax maaha waayo muxuu ku dhisan yahay qiyaasu afcaali اlmakhluuqaati calى afcaali اllah in ficilkii makhluuqa looga qiyaas qaatay ficilkii ilaahay oo ilaahayba waa kan makhluuqa ku dhaaranaye makhluuquna inuu makhluuq ku dhaarto waa u banaan tahay saasay ku dhisanta soo ma qiyaaskaasina calaa iطlaaqihi sax maaha calaa iطlaaqihina mamnuucu maaha calaa iطlaaqihina sax maaha marar dee uu banaaye way jirtaa soo ma irxamuu man fi اlardi irxamukum man fi الsama alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum waxaana dadka u dhaafa sidaad u jeceshiin ilahay idin dhaafo fi hada qiyaasu afcaali اmakhluuqi calى afcaali اllah yaعnaa xagga samaynta waayo laakiin qaaciide guud lagama dhigan karo waayo waxaa soo aroortay afcaasha qaarkood in la diiday siduu ilaahay u sameeyo addoonka ilaahay waa sameeyaa addoonkuna inuu sameeyo waa la diiday mina atacdiibu bالnar laa yucadibu bالnar ila rab الnar miyay kuu banaanta markaa inaad tiraahdo dabkaan gelinayaa zanaadiqada waan gubaya ilahayba de waa ka dadka le gube waxaa la mid ah taswiir ilahay waa musawir min asmaai اmusawir adigana taswiirta waa lagu diiday ta kale qiyaaskani waa fii muqaabili nas intaasoo xadiid baynu akrinay soo ma oo diidaya in ilahay cid lagu dhaarto markaasee qiyaas looga horgeyn karaa waalqiyaas lmusaadimu linas waa fasid lictibaar wax kasoo qaad male allahu subxana wa tacaala yuqsimu bima shaa min makhluuqaati cid kuu doone makhluuqiisa ka mid ilahay ku dhaarta si uu muujiyo weynidiisa iyo mansiladiisa walaa yasixu lilmakhluuqiina an yafcaluu dalika qiyaasan calaa ficlihi waxaa kale yidhaahdeen nebiga calayhi isalaatu wasalaam oo ilaahay cid aan hayn ku dhaartay baa xadiida kuso aroortay waxaa kamid a ah xadiidka uu muslim wariyey uu nebigu yihi aflaxa waabihi in sadaqa ninka yihi faralladan kumati ku mitidayaa uu yihi rasuulku aflaxa waa liibaanay wa abiihi waxay leeyiin macnihiis waxa weyaan aabihii baan ku dhaartay in sadaqa culimadu jawaabay ka bixiyeen xadiidkan culimada qaar waxay idhahdeen sa ibnu cabdilbar oo kale lafdigan waa abihi waa shaad oo xadiidku warada min ariiqi malik ayuu ka soo arooray oo min ariiqi ismaaciil ibni jacfar riwaayadda maalik kuma jirta waa abihi aflaxa in sadaqa un baa ku jirta riwaayadda ismaaciil ibni jacfar bay ku jirtaa waa abihi ismaaciil ibnu jacfarna nin la garab dhigi karo imaam malik maaha fiqaha ahaadee marka riwaayaddiisu maxay noqonaysa bay ihahdeen shaad ayay noqonaysa waan xusuustaa xadiidka iyo asaaniiddiisa iyo cilada habeenkii aan maqlay leyla min layaali damaaj fii darsi shaykhina muqbil haadi lwaadici raximah اllahu tacaala taasi waa jawaab markaa dee qoladaas waa daciif bay yidhahdeen culimada qaar waxay idhahdeen waa abihida rasuulku dhaarugamu jeedin oo min alalfaad alati tajri cala alalsina min geyri qasdin waxay lamid tahay qowlkiisa uu yihi umuka iyo xalqa caqra iyo iyo eryada lamidka unbay ayay kelmadani la tahay waay ee dhaar nebigu uguma jeedin waxaa kaloo jawaabo ka mid ah in la idhaahdo ina fi lkalaami maxduufa taqdiiruhu warabi abiihi taasi way fogtay taas asalku waa cadam alxadfi sooma mar haddii hadalku wax la la ydhaa meeshuu ka ku qarsoon yahay oo in lasoo qadaro lasoo muujiyaa loo baahan yaha aanu jirin oo sidiisaa uu macno saxa ku yeelan karo culimada qaarna waxay yidhaahdeen waa kaana dalika mashruucan fa nusikha markii hore waa la ogolaa in ilaahay cid aanay lagu dhaarto lakiin waa la nasakhay xukumkaas iبن xajarna qowlkaa waa xoojiyey xadiidkan quama de xadiid kalena waa jirtaayo lafdigaasi uu ku soo arooray marka laba qowl baa u xoog badan aqwaasha laga yihi jawaabta in la hahdo waa mima yajri calى اalsina walam yaqsid bihi الnabiyu xalifa iyo in la dhahdo waa mansuuq labadaas nebigay ku gaar waa la yihi lakin taasina daliil bay ubaahantahy su uri iبnu xajar alimu jawaab badan baa laga bixiyey alxalifu bigayr اllahi muxuu shirki u noqday lima fiihi min tacdiimi almaxluufi bihi tacdiima laa yaliiqu ila biاllah dhaarta ilahay cidaan lagu dhaaranay waxay shirki u noqotay waxaa ku jirta weyneyn la weyneynayo makhluuqa lagu dhaaranayo weyneyn ilaahay un ku haboon wجه dilaalة الxadيث عalى maqsud الbab ana fi iطلاq الshirki calى الxalف bغayr الlah ereyga shirki baa lagu magacaabay dhaarta ilah cidan hay lagu dhaartay fahada daliil calى anahu shirku huwa min الshirk الأصغر goorma ida kaana ashraka fi lafظi الqasmi faqط hadduu tashriigu yahay xagga lafdiga un ilaahay iyo rasuulkan ku dhaartay wallahi waxyaat xagga lafdiga un shirki aصغر wqad yakunu shirka akbara ida kana yucadim اmaxluuf bihi katacdiim اllahi aw anshad haddii kan uu ku dhaartay ile kan lagu dhaartay waa mid mucadam oo la weyneynaye sida ilaahay oo kale ama si kaba sii daran hadduu weyneynayo waa shirka akbar daliil raabic qaala ibnu mascuud la an inaan ku dhaarto bilaahi ilaahay kaadiban anoo been sheegaya ayaa axabu ilaya ayaa igala sahlan min an axlifa inaan ku dhaarto bigayri ilahi cid aan ayn saadiqin aan run sheegayo cabdurazaaq oo musanafkiisa ku wariyey ibn abi shaybana saas kale abaraanina fi lmucjam alkabiir waay cabdullaahigu haddaba waa kuma sheekhu waqaala ibnu mascuud buuo dee ibnu mascuud unbuu ka dhigay soo ma laakiin markaad sanadka xadiidka aad dib ugu noqoto waxaa ku jirta min ariiqi cabdilmalik ibni maysara wa min ariiqi abi salama can wabara ibn cabdiraxmaan can cabdillaahi cabdillahigaas waay lam yati mansuuba ila fi riwaayati abi nucaym fi lxilya fi taarikhi asbahaan waana min ariiqi maxamed ibn mucaawiya alcataki can cumar ibni calin can miscr ibni kidaam can wabra can cabdilahi bn mascuud riwaayaddaasa ibn mascuud inuu yahay tasriixisay an axlifa billaahi waakdiba axabu ilaya min an axlifa bigayr illaahi waasduqa waana daciif jiddan riwaayadaa ay ku caddahay cabdulaahigu cabdulahi ibn mascuud inuu yihi waayo sanadkeeda waxaa ku jira maxamed ibn mucaawiya alcataki oo inuu kadaab yahay ibnu maciin iyo daara quطniga ay ku xukumeen abaraani laftiisu xadiidka wuxuu ku keenay fii musnadi cabdillaahi bn mascuud riwaayadda cabdurazaq shaki baa ku jira araawi can wobara wuxuu yihi wahuwa abu salma qaala qaala cabdullaahi laa adri ibna mascuudin aw ibna cumarin garan maayo ibn mascuud mase ibn cumar marka hadduu cabdulaahigaasi yahay ibnu mascuud aharkani waa daciif oo sanadkiisa waxaa ku jira ninkaa la idhaahdo maxamed ibnu mucaawiya alcataki oo culimadu kadaab inu ay ku xukumeen haddii la dhaha aharku waa cabdullaahi in ku jira waa ibnu cumarna waa saxiix lanna wabara samica min ibni cumar ibnu cumarna waa ka maqlay haddii la dhaahdo waa ibnu mascuudna wabara lam yasmac min cabdillahi ibni mascuud bal isagoo noolba muu soo gaadhin wax ka maqlay iska daayo marka dee shaki baa ku jira cabdullaahigaasi ma ibn mascuud ba mise waa ibn cumar haddi la hah waa ibn mascuud waa daciif waayo dee wabara lam lam yudrik cabdullahi ibn mascuud riwaayaadka tasriixiyey inuu ibn mascuud yahayna ninkaa cataki ee kadaabkaabaa ku jiraba haddii la idhaahdo aharku waa min ariiqi waa min xadiiثi ama waa min kalaami cabd llahi cumarna waa صaxiix laa naxlifa allaam waa libtidaa anna waa masderiya iyadiyo ficilka ka dambeeya ayaa laga dhalaalinayaa master fayakuunu lmacnaa laxalifii billaahi kaadiban dhaarteedana ilahay ku dhaartaanoo been sheegay xabu leya afcalu tafdiilku huna laysa calaa baabihi omaama inuu leeyahay saxaabigu inaan ilaahay ku dhaarto anoo been sheegaya waan jecelay ilaahay cid aan ahay inaan ku dhaarto aniga oo run sheegayana waan jecelay laakiin waxaan sii jecelay inaan ku dhaarto ilaahay subxana wa tacaala been ba aan sheegaya macnuhu saasi maaha laysa lmuraad haakada in la muujiyo labadaba inuu jeceliya lakin uu mid sii jeceliya lakiin macnaheedu waa axaduhumaa akhafu isman min alaakhar yacanaa way kala dembi yar yihiin weyaan macnuhu de alxalifu bigayr illahi waa shirki alxalifu biاllahi kaadibanna waa waa macsiyo waayo kulu shirki asgara hal huwa akbar min alkabaa'ir اlأkhra horey noo soo martay masaladaas idinkaa xusuusan doona ibnu taymiya wuxu uhi liana alxalifa bigayr illahi shirku wاlxalifu biاllahi tawxiidu watawxiidu macahu kadibu khayru min shirki macahu sidqu dhaarta lagu dhaarta ilahay cid aanan waa shirki dhaarta ilahay lagu dhaartana waa tawxiid tawxiid ay beeni la socoto ayaa dhaama shirki ay runi la socoto hadduu shirki yaallo maxay runi ku tari hadduu tawxiid yaallo tawxiidku waxa weeyaan beenta in lagu dhaafaaba laga yaaba in allaha laa yakfiru an yushraka bi wayakfir ma duna dalika liman yasha wجه dilaalة اأثر عalى maqsud الbab ana في ana الxلفa bغayr الlahi mعa الصدq ashaddu min alxalifi billahi maca alkadib waxaa ku jirta dhaarta ilaahay lagu dhaarto cid aan ahayn iyadoo run la sheegaya inay ka dembi weyntay dhaarta ilaahay lagu dhaarto iyadoo been la sheegayo liana aluulaa shirku watandiid wathaaniyatu yamiinu muxarama ta hore waa shirki ta labaadna waa dhaar xaaraana ilaa xaddi shirki ma gaadhayso daliil khaamis can xudaymata radi allahu canhu can inabiyi sala اla alay slam qaal laa تقuل ha odhanina ma شhاء الله وشhاء فulan ha odhanina wlakin quluu waxaad tirahdeen ma شhاء الlah ثuma شhاء فulan dhah xadيidka abu dawud baa wariyey بsند صحيiح وأkhرaجaه النسائي أيضا في الكبرى وrawاه أحmed في musنده waana min طريqi cabd للahi بن يسار عن xudayفة iبن معin baa la weydiiyey cabd لlahi بن يسار xudayfe ma la kulmay laa clmhu uri taasina maaha inuu jazmiye inaanu la kulmin shawaahidna waa leeyahy xadiidkani sida xadiidkii qutayla iyo xadiidu طufayl oo baabka dambe inoogu iman doona bacda baab inoo iman doona iyo xadiid ibnu cabaas inuu nin nebiga ku yihi ma shaء allahu washita oo nebigu yihi jacalta lilahi niddan ma shaء allah waxdahu maxaa loo diiday ma shaء allahu وشhاء فulan لأن الواw تqتضي تسوية المعطوف بالمعطوف عalيه wowdana waxay keensanaysaa in labadan la isku cadfay la simayo oo qofka yihi ma شhاء الlah وشhiئta yakunu musawiya مaشhiئaة الlahi بmaشhiئaة المakhluuq taasina waa shirki أكبر hadduu taswiyada uqasdiyo oo uqasdiyo in doonista ilah iyo doonista makhluuqa xagga taأhiirka iyo saameynta ay siman yihiin haddaanu taa u qasdiyinna xagga lafdiga iyo dhawaaqu inuu ka simayna waa shirku asqar wey ma sha allah washitana baab dhan buu musanifku u caqidi doonaa baaban khaasa marka baabkeedaynu dhigana wajhu dilaalat xadiid cala maqsuud اbaab ana fiiha annahyi can qowli ma sha allah washita waxaa la diiday ma sha allah washita oo min shirki اlalfaad wالnahyu yufiidu taxriim وإنما xرم hذا الqول ma فيhi min التنديد ومساواaة مaشhiئaة العبد بمaشhiئaة الlah sababtaasaa loo diiya adaliil saadis wa jaa waxaa ka soo aroora oo laga soo wariyay can ibraahim inakaci anahu yakra inuu kari jiray acuudu billahi wa bika wayajuusu waxa banaan buu odhan jiray an yaquula billahi uma bika oo uma la isugu cadfo qaala wayaquulu lowla llahu uma fulan walaa taqulu lowla llah wa fulan cabdurazaaq baa ayaa musanafkiisa ku wariyey aharkan lafdigiisuna waxa weeye can ibrahim anahu kana yakrahu an yaquula acuudu billahi wabika xata yaquul uma bika sanadkiisana waxaa ku jira abu yaxya ismaaciil ibn ibrahim ataymi oo daciifa ah. madaruhuna waa calى mugira mugiirana waa hiqaة mutqin ila anahu kana yudalis walaa siyama can ibrahim marka aharka nadar baa ku sugan sixadiisa raahada hadii la ilaaqo fi kalaam salaf sida aalibka maxaa looga jeedaa taxriim xaaraan buu arkay wey wayaquulu lowla llahu uma fulaan iska daa buu yihi lowla llah wa fulaan ee waxaad tidhaahdaa lowla llahu uma fulaan oo labada kala duwan oo wowdu taswiyay keensanaysaa umaduna tartiib iyo taraakhi iyo martabado kala sareeyo ayay tusinaysaa ayib acuudu بالله ثم بك mar walba miyay bannaantay goormay bannaantay inaad tiraa ilaahay baan magan gelayaa kadibna adiga ama kadibna fulaan haye markaa waxay bannaan tahay في الحي الحاضر alqaadir soo lakin hadduu meyd yidhaahdo ka warama acuudu biاllaahi uma bisheekh jaylani waa shirki wey marka umada un ha eeganina waxaad eegtaa ciddan ilaahay dabadii la magan gelaya in la magan galaa ma banaantay taana waa inaad eegto wجه dilaalة الأثر عalى maqsud الbab ma fihi min karaahiyaة النkخc لqwl acuudu bالlahi و bika wاlkaraahiyaة cinda السلف للتaxrيm fadl الأثر عalى تaxrيmi hada الqwl cindah lma fihi min التndid qala fihi masائل alأulى tafsir آيaة الbqرة ee fi اأndaad ku saabsan falaa تجcl ilahi أndاada tandiidka akbarka baanay kusoo degtay asqarka ayaanu iبnu cabaas u daliishaday marka siduu ku fasiray la eego waayo akbarka iyo asqarku aslu tashriigay wadaagaan midda kale de aayaddu waa caam oo andaadantu waa nakira fi siyaaqi annahyi marka cumuum bay faa'ideynaysa walcibraةu bicumuumi lafdi la bikhusuusi sabab athaaniyatu ana asaxaabata radi allahu canhum yufasiruuna waa fasiri jireen alaaya naazila aayadda kusoo degtay fi shirki اakbar anaha tacumu waxay ku fasiri jireen inay caam yeeleyso cumuumkeeda ay ku tusinayso alasqara saa iبن cabaas uu yeelay الثالثة أن الxلف بغayr الlahi شhirk wey لxadiiث iبن cmر man xلف بغayr الlahi faqad أشhrك marka xadiiثu qutayla iyo axaadiiث kalena waa oo صaxiixina waa tusisay baynu ihi shirkul asqar goortu noqonayana waynu sheegnay akbar goortu noqonayana waynu sheegnay إida kana الxاalف yusaawi الmakhluuqa almaxluufa bihi bالlahi fi التacظiim shirki asqara ba waa akbar wey ida kaana mujarad tashriik fi lqasam hadduu dhaarta iyo ereyadeeda uun tashriigu galayna min غayri taswiyati fi الtacdiim waa maxay shirkun asqr wey alraabicatu anahu ida taasina waa bila khilaaf dadka qaarkood baa isku khalda shaaficiyadu waxay idhahdaan alxalif bigayr اllahi waa waa makruuh markaase waxay moodaan kulu xalif bigayr اllahi inay ujeedaan dhaar kasta oo ilahi subxana wa tacaala cid aan hayn lagu dhaartay inay ujeedaan sidaana maaha bal waxay kutubtooda ku tasriixiyeen dhaarta lagu dhaarto ilaahay subxana wa tacaala cid aan hayn ee ay la socoto tacdiimu اlmaxluufi bihi ka xalif illaahi aw ashad inay xaaraan tahay bay tasriixiyeen النwwi wuxuu ku uhi fii rawdaة طaalibiin qaala aصxaabu ee ashaaficiyatu falow اctaqada alxaalifu fi اlmaxluufi bihi min التacdiimi ma yactaqidhu fi اllahi tacaalى kafar waa rawda aalibiinka qofkan dhaaranaya kan makhluuqu ku dhaaranaya haddii uu ka aamino weyneyntu ilaahay ka aaminsan yahay oo kale waa kufr aramlina fi nihayat اmuxtaaj wuxuu yihi low اctaqada tacdiimahu kama yucadim اllah kafr saaxibu اlbaxr الzakhaarna wuxuu yihi fain araada tacdiimaha ee alkacbata wاlmalaaئika wاlambiya wاlأima wanaxwihim wanaxwahum katacdiim اllahi xaruma wakafr liqowlihi salى اllah alيه wasalam man xalafa bغayr اllahi faqad ashraka biاllah id lam yakfur اlmushrikuuna ila litacdiimihim اlأwthaan marka waa taas iyo laba see kaa khaldamin labada xaaladood waa kala duwanya marka laysku khilaafay alxalif bigayr اllahi ma xaaraan ba mise waa shirki waa marka aan ataswiya bayna alkhaaliqi wاlmakhluuq fi الtacdiim aanay la socon marka waa kufr iyo shirki bilijmac so waadix ma waay qaala araabicatu anahu ida xalafa hadduu ku dhaarta bigayr اllahi saadiqan isagoo run sheegaya fahuwa kaasi akbaru xagga dembiga waa ka weye min alyamiin اlkhamuus yamiin اlkhamuuska waa inuu ilaahay ku dhaartay isagoo been sheegaya ama dhaaruu ku goosanayo xaqu muslim labadu waa lagu fasiray sababta uga weynaatana waxa weeye midna waa shirki midna waa macsiyo aan shirki gaadhsiisnayn khamisatu alfarqu farqiga udhexeeya beyn alwaaw wa huma fi lafd wowda iyo huma xagga lafdiga oo alwow taqtadi taswiyata watashriik bayna almacuuf walmacuuf caleyh wowdu simis bay keensanaysaa waxaa laga hadlayo lagu simayo macuufka iyo macuuf caleyga laguna wadaajinayo walihaada munica fii xaq illah ma cala liطlaaq baa oo ilaahay iyo makhluuq wow la ysuguma cadfi karaba miyaa masalo weyn weeye taas qur-aanka toloma ku jirtaa iyo axaadiida iyadoo ilaah iyo makhluuqa la isugu cadfay wow haye iyadoo la isku cadfay ma jirto may sida iska daa horta ma jirta tusaale ya allah beri min mushrikiin warasuulu sax aye waman yacsi اllah warasuulah aye in allaha wmalaaikatahu yusaluuna calى الnabiy aye aye waaiicu اllah waaiicu الrasuul nebigu wuxuu yihi an yakuna allah warasuulu axaba ilay mima siwaahuma aye ya ayuha aladiina amanu aicu llah waaicu rasuula walil amri minkum idan tusaalayaal badan oo kalena waa jiraane xataa itaag iyo xagga bixinta ku saabsan walow anahum raduu bima ataahum اllah warasuuluhu taas wuxuu ilaahay siiye iyo rasuulkiisu marka caطfu alcaطfu bayna alkhaliq wاlmakhluuq bilwaaw laysa mamnuuca calى اliطlaaq mar walba lama diidin maxaa lagu kala saaraya markaan la ogolayn abwaabtan ay ku saabsan tahay iyo masaaishani iyo marka la ogolyahy lidalika qaacida sanadkuruha fi اlabwaab اlaatiya in sha allahu taعala hadaynu intaa dhimanana kutubtaad ka baadhan doontaan insha allah ilahay ilaha inoo naxariisto wallahu subxana wa taعala aclam wslى اllah alى nabiyina mxamed